رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaa noo socda weli kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaa noogu soo dambaysay aafaartii saddexaad oo ay damceen ama arrimooyinkii ay damceen inay kaga hortagaan dacwada waxay isku dayeen inay shubahaad ay ku kiciyaan iyo dicaayadooyin been ah diinta islaamka si rasuulka iyo dadka ay isku nacsiiyaan marmar bay dhaheen waxaa u yimaada jin iyo shaytaan wuxuu ku soo dejiyaa korkiisa qur'aanka suuragalna ma aha wa axyaanan marmar kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa ku yidhaahda cala alnabiy nebiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam innahu qad asaabahu waxaa asiibay oo qabsaday kuna dhacay nowc nooc oo min aljunuuni waalida markaa ka mid ah waaliyaashaa kala duwane qayb waalida ka mid ah ayaa qabsatay oo markaa asiibtay fa huwa asagu waa nebigeen yatakhayalu waxaa loo malagelinayaa wuu takhayulayaa almacaani macaani orahyaa loo dheehayaa uma ka bacdi yasuuquhaa wuu kaxaynayaa marka wuu dhalaalinayaa asagoo khiyaali ah oo si khiyaali ah u jooga yaa macaaniyooyin kelimado ah yaan loo malogelinayaa hadalladaas ayuu samaynayaa inuu mataqaanaa dhalaaliyo fii kelimaatin kelimadooyin oo badiicatin badiico ahoo xeel dheer ayuu ka dhigayaa raa'icatin oo aad u macaan marka qur'aankan qur'aan xagga rabbi ka yimid ma ahee rasuulka inta la malageliyo hadalo maskaxdiisa ay ku soo dhacdhacaan jinniga dartii ayuu kaxaynayaa oo kelimadooyinkiibuu ayuu u dhalaalinayaa wuxuu ka soo saarayaa kelimado badiicahoo xeel dheer haddana raayaco ah aad u qurux badan kamaa sida yasuuqu shucaraa'u shucarada iyo gabayaalku ay u dhalaaliyaan fa huwa shaacirun waa shaacir wa kalaamuhu shicrun hadalkiisuna waa shicir hadalkiisu waa gabay asagana waa gabyaa saasna markaa way yidhaahdeen qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi raddan calayhim asagoo dushooda ku ridinaya hadalka waashucaraa'u abwaanada kuwa shucarada ah ee gabya yattabicuhum waxaa raaca alghaawuuna kuwa dhunsan dadka daaweynta ah ayaa raaca alam tara sow ma arkin annahum ayagu fii kulli waadin waadi kasta dhammaantii yahiimuuna inay tegayaan waadi kastay dhex dabaalanayaan meel kastay iska dhex dhexgelayaan saasaa markaa lagu yaqaanaa wa annahum ayagu waa shucaradee yaquuluuna waxay odhanayaan oo ay ku hadlaan maa laa yafcaluuna waxaysan samaynaynin waa saddex arrin arrinta koowaad shucarada dad dhunsan baa raaca waadi kastana way iska dhex dabaashaanoo meel allaala meeshii hadalkoodu ay rabaan inay geliyaan bay geliyaan ta saddexaadna waxaysan samaynaynin ayay markaa dhahaan fanaaniintana saasaa markaa lagu yaqaanaa xaaladdoodu waa sida fa haadihi middasi tani alaaatu khasaa'isa waa saddex khasaa'is iyo saddex waxyaaboodoo yatasifu bihaa lagu sifeeyey ashucaraa'u fanaaniinta kuwa gabyaagaa saddex arrin oo yatasifu bihaa ilaahay uu ku tilmaamay shucarada walaa tuujadu mana laga helin waaxidatan mid oo minhaa saddexdaa ka mid ah fi lnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigana saddexda shucarada lagu tilmaamay hal sifaadna ma laha faaladiina itabacuuhu kuwa raacay rasuulka hudaatun waa kuwa hanuunsan muttaquuna waa kuwa ilaahay ka baqa saalixuuna fii diinihim suusuudanoo diinkooda ku fiican wa khuluqihim akhlaaqdooda ay wanaagsan tahay wa afcaalihim ficiladay samaynayaan wa tasarufaatihim tasarufkooda iyo wa mucaamalaatihim dhaqankoodaba sidaa darteed maxaa la yidhi shucarada ayaa raaca dadka dhunsan nebigana ayaa raacay kuwa hanuunsan muttaqiin ah saalixiin ah khuluq fiican afcaal wanaagsan tasarufaad iyo mucaamalaad fiican walaa tuujadu lagama helin calayhim korkooda waa saxaabadiiye masxatun raad ama calaamad oo min alghawaayati baadi ah fii ayi sha'nin xaalad kasta oo min shu'uunihim xaalaadkooda ka mid ah hal xaal oo xaaladahooda ka mid ah oo khawaayo iyo baabi ay ku sugan tahay lama arkin wahuwa asagu laa yahiimu laa yahiimu waa rasuulkee wahuwa rasuulkuna laa yahiimu ma dhex galo oo ma dhex dabaasho fi lawdiyati waadiyaala kulliha dhammaantood kamaa yahiimu shucaraa'u sida ay shucaradu meel kasta u kala u dhex galaan wax kasta way ku gabyaayaan balse rasuulku yadcuu wuxuu ugu yeedhaa dadka ilaa rabbin waaxidin rabbi keligii ah wa diinin waaxidin diin hal keligeed ah wa siraatin waaxidin hal jid keliya wahuwa laa yaquulu ma dhaho ilaa maa yafcalu wuxuu sameeyo maahane walaa yafcalu mana sameeyo ilaa maa yaquul wuxuu dhahaya maahane ama shucarada maxaa lagu soo tilmaamay wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan samaynayn bay dhahaan laakiin rasuulku kuma hadlo ilaa wuxuu sameeyo maahane mana sameeyo ilaa wuxuu ku hadlo maahane fa ayna huwa xaggay iska galaan marka asaga iyo min ashicri iyo washucara gabay iyo gabayaa xaggay isaga yimaanayaan marka tusaalaha gabyaa iyo gabay lagu sheegay maba ku sifaysnaa wa ayna xaggeeday kaga sugan tahay ashucru shicir iyo washucaraa iyo gabayaa minhu xaggiisa maba islahanba mana isku imaanayaan waa qodobka saddexaad afar alraabic ta afaraad anniqaashu waa niqaash iyo wajidaalu muran niqaash waa dood inay ku buriyaan diinta inay nebiga la doodaan qofka xaqa wada mar allaale markuu hadlo haddaad dood kale hor istimaado hadal kuu sheegay haddaad intaad farta taagto aad dhahdo kaa maxaa ka wadaa kanimada jirada macquul ma aha qofku waxyaabaha lagu hujuumo ayay ka mid tahay laakiin rasuulka ilaahii baa sugay anniqaashu waa dood iyo waljidaalu muran wa kaanad waxay ahayd alaau qadaaya saddex arrimooyin istaqrabahaa kuwa ay la yaabeenay qariibsadeen almushrikuuna mushrikiinta jaddan si dhab ah bay u qaribsadeen si dhab ah oo xoog badan wa kaanad waxay ahayd hiya taasna alasaasu fi lkhilaafi asaaskii khilaafka keenay alladii kaasoo xasala kala dhex galay baynahum ayaga iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda oo fii amri diini diinka amarkiisa ah saddex qadiyadood bay aad ula yaabeen mushrikiinta si dhab ah bay ula yaabeen taasna waa wixii aasaaska u ahaa khilaafkii kala dhex galay ayaga iyo muslimiinta amarka diinka ah maxay keliyihiin saddexda wahiya waxaa ka mid ah altawxiid waa keliyeelidda ilaahay waarisaala risaalada nebiga iyo waalbacfu bacda almowt soo saaritaanka geerida kadib lasu soo bixinayo saddexdaa arrin aad bay u qariibsadeen way la tacajubeen mana dhici karta bay dhaheen kow towxiidka alla keligiyaa la caabuda wax suuragala ma aha midda labaad risaalada qof bini aadam ah see nebi u noqonaa waatay dhaheen ta saddexaadna see loo soo noolaynaa qof baaba'ay oo dhintay fa kaanuu waxay ahaayeen yunaaqishuuna kuwa kula murmoo kala dooda fii haadihi alqadaayaa arrimooyinka gudahooda wa yujaadiluuna bay ahaayeen kuwa kala murma xowlaha dhinacyaalkeeda xowlahaa saddexdaa arrin gaararkeeda ayay la doodahayeen fa amma albacfu bacfiga oo bacda almowti geerida kadib ah waxay ahaayeen fa amma albacfu bacfiga oo bacda almowti geerida kadib ah falam yakun ma aysan ahayn cindahum agtooda fii daalika arrintaa ila atacajubi yaab iyo waalistiqraabi baciidsasho maahane istiqraab macnaha inay qariibsadaan iyo inay la tacajubaan maahee wax kale agtooda kama ahayn maba rumaysnaynba qof dhintay ayaa la soo bixinayaa waalistiqraabi istiqraab iyo khariibaysi iyo waalistibcaadi fogayn alcaqli caqliga faqad intaa maahane inay caqli ahaan baciidsadaanay dhahaan maba suuragelayso inay khariibsadaan iyo inay la yaabaan bacfiga qiyaamo saasay ka aaminsanaayeen fakaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda aidaa mitnaa haddaan dhimano oo wa kunnaa aan ahaana turaaban carro wa cidaaman iyo lafo a innaa lamabcuuhuuna annaga manala soo bixinayaa awa aabaa'una alwaluun aabbayaalkeennii horeeyeyna ma la soo bixinaa saasay markaa dhihi jireen wakaanuu waxay ahaayeen oo kale yaquuluuna kuwa yidhaahdaa dalika rajcun baciid daalika kaasi rajcun waa rajci ii soo saarid oo baciid ahoo xaqa ka fog saasay markaa dhihi jireen baciid maba dhici kartaba see qof dhintay loo soo bixinayaa taana markaa way aaminsanaayeen wakaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa hal nadullukum ma idin tusinaa calaa rajulin nin yunabbi'ukum idiin warramaaya nin idiin sheegaya idaa musiqtum haddii laydin googooyo kulla mumasaqin googoyn dhammaanteed innakum adinku lafii fii khalqin abuur inaad dhex ahaanaysaan jadiidin ee cusub aftaraa cala allaahi ma alluu ku abuuranayaa kadiban been am bihi jinnatun waa waalan yahay war ninkaanse u hadlaa bay dhaheen haddii laydin googooyo idinkoo dhan ood baaba'daan waxay ahayn kuwa yidhaahdaa wa qaala aladiina kafaruu kuwii kufriyey waxay dhaheen hal nadullukum ma idin tusinaa calaa rajulin nin oo yunabbi'ukum idiin warramaaya idaa musiqtum haddii laydin googooyo kulla bubasaqin googoyn dhammaanteed innakum adinku la fii khalqin abuur dhexdiisa inaad ahaanaysaan jadiidin ee cusub aftaraa cala allaahi ma ku been abuuranaa ilaahay korkiisa kadiban been am bihi jinnatun mase waa waalan yahay nin maskax iyo miir qabasaan mada ku hadlee ama waa waalan yahay ama ilaahay buu ka been sheegaya wa qaala qaa'iluhum kooda hadlaaye wuxuu yidhi amowtun uma bacثun uma xashrun xadiiثu quraafata yaa umma camrin saasuu yidhi mid hadlaay geeri haddana soo saarid haddana kulminaa waa xadiiثu khuraafa beenlowgii hadalkiisii waaye yaa ummu camr khuraafa maxaa loola jeedaa khuraafa waa qisay carabtu aqoon jireen khuraafo waxaa la yidhaahdaa nin baa hadda kahor jinni qaatay baa la yidhi markuu jinnigii la tegey ayaa mudduu dhowr sano iska maqnaa jinkaasuu iskala noolaa markii dambay soo daayeen mar allaale markuu yimid baa sidii loo joogay hadal buu bilaabay ilaan wixii uu soo ararkay iyo jinniyaasha waxyaabihii ay mucaamalaadkoodii iyo wixii buu ka sheekaynayaa dadkaanna ma yaqaanaan isku dhaqan lama aha xaggaasaan ka boodnay cirka agtiisaan tagnay wuu uu hadalow bilaabay markaa kadib bay dadkii mad kasta carabto hadal allaala hadalkay rabaan inay beeniyaan waxay dhihi jireen xadiiu khuraafa waa khuraafaad meesha dadku ay ka dhahaan waa beenbeen beenaalaha hadalkiisii waaye yaa wamu camriye saasuu yidhi nin hadlaayey xayaatun uma mowtun uma nashrun kutubaha qaarkood saasaa ku yaala nolol haddana geeri haddana soo saaridaa waa xadiidkii khuraafa waa ninkii beenlowgaa hadalkiisa waqad radda allaahu ilaahay baa radiyey calayhim korkooda bianwaacin noocyo oo min alruduudi radin ah buu ku radiyey ilaah subxaana wa tacaala xaasiluhaa xaasiluhaa duuduubkeedana wuxuu ahaa annahum ayagu yushaahiduuna annahum ayagu yushaahiduuna inay qirahayaan oo ay goobjoog ku yihiin fi dunya adduunka ana aldaalima daalim wax dulmiyey yamuutu dhimanaya duuna an yalqaa asagoon la kulmin jazaa'a dulmihi dulmigii uu geystay abaalkiisa asagoon laga goynin daalim dhimanaya arkayaan waalmadluuma madluum bay arkayaan la dulmiyey yamuutu dhimanaya duuna an ya'khuda intaan looga qaadin xaqahu xaqiisa min daalimihi kii dulmiyey waalmuxsin bay arkayaan ku isxaan sameeyoo wanaag falay alsaalixa oo wanaagsan yamuutu dhintay qabla an yalqaa intuusan la kulmin jaza'a ixsaanihi iyo wasalaaxihi wanaaggii iyo ixsaankii uu sameeyey abaalkiisa asagoon la kulmin oo suu u dadaalayay diinta ugu dhaqmayay ummadda u gaarsiinayey asagoon adduunka lagu jaasinin weliba ciriiri iyo nolol xun uu ku noolaa dhintay bay arkayaan waalmusiica xumaanfale yamuutu dhimanaya qabla an yucaaqaba intaan laga ciqaabin oon laga goynin can sayi'aatihi xumeeyaalkiisa intaasoo dhan bay arkayaan fa in lam yakun haddaysan ahayn bacda almowti geeri kadib yowmun maalin yubcaثu fiihi annaas dadka la soo bixiyo oo fa yu'khadu min aldaalimi daalimka xaqiisa looga qaado lilmadaluumi kii dulmiyey oo wayujzaa lagu jaasiye almuxsinu kii wanaag falaha ahaa alsaalixu ee fiicnaa oo wayucaaqabu lagu ciqaabo maalinta almusii'u xumaanfalihii alfaajiru ee faajirka ahaa lastawaa waxaa sinmaaya alfariiqaan labadii qolo labadii qolo daalimkii iyo madluumkii kii wanaagga samaynaya kii xumaanta samaynaya wax nolol isfarqi ah oo u dhaxaynaysa ma jirto walaa yakuunu ahaan maayo baynahumaa labadaa beynkooda farqun wax farqi oo u dhaxeeya balse yasiir wuxuu noqonayaa aldaalimu daalimka iyo waalmasii'u xumaanfalaha ascada mid ka nasiib badan min almadluumi qofka madluumka ah waalmuxsin altaqiyi iyo kan muxsinka ee taqiga ah kaa inuuba ka nasiib badnaaday waayo hadduu wax kasta qasay dad uu dulmiyey ilaahay wuxuu diday galay dhammaan sameeyey haddana iska dhintay meel lagu jaasiyena la waayey oo aan qiyaamo laysku abaalmaryo ay jirin soo asagoo kamana sii badna kii la dulmiyey kii wanaagga samaynaayey kii xaaraanta ka tegey kii intaasoo dhan saa darteed wahaada hayru macquulin wax dhacayo hayru macquul ah waaye oon caqliga qaadan karin itlaaqan duuduub ahaan iyo sideedaba walaysa mana aha min alcadli cadaaladda xaggeeda fii shayin shay kagama sugna idan inay qiyaamo jirta cadaalad bay tilmaamaysaa waaye walaa yutasawaru mana loo suuradayn karo min allaahi ilaahay xaggiisa subxaanahu an yabniya inuu dhisay nidaama khalqihi khalqigiisa nidaamkii calaa midli haada adulmi waalfasaadi dulmiga iyo fasaadka inuu ku duldhisayna ma loo suurayn kara ilah subxaanah wa tacaala oo lama dhihi kara qiyaama ma jirto haddii la yidhaahdo cadaalad ma jirto waa macnaheeda ilaahna looma suurayn karo arrintaa qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi afa najcalu lmuslimiina muslimiinta ma kala mid dhigaynaa kalmujrimiina dembiilayaasha oo kale maa lakum maxaa xaalkiinu yahay kayfa taxkumuuna sidax u xukminaysaan seed wax u xukminaysaan wa qaala wuxuu kaloo yidhi ilaahay am xasiba aladiina kuwuma waxay u malaynayaan ijtaraxuu kasbanayey samaynhayey alsayi'aati xumaayaalka an najcalahum inaan kala mid dhigayno kaaladiina aamanuu kuwii alla rumeeyey oo kale oo wa camiluu asaalixaati acmaalaha fiicfiican sameeyey sawaa'an xaalo ay isku mid yihiin maxyaahum noloshooda iyo wamamaatum geeridooda adduunkana waa ku wada noolaayeen kii xumaan sameeyey kii wanaag sameeyey kii la dulmiyey kii wax dulmiyey aakhirana malaysu soo bixinin in isku mid laga dhigay may moodaan sa'a maa yaxkumuuna waxay xukumayaan baa xumaaday buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan wa ama alistibcaadu baciidsiga alcaqliy ee xagga caqliga ah bixiisigii ay bacsiga qiyaamo bixiisadeen oo ay dhaheen maba jiro bacsi qiyaamo oo xagga caqliga ah fa qaala ilaah wuxuu yidhi raddan calayhim asaga oo korkooda ku ridinaya fii daalika arrintaa a antum ma adinka ashaddu daran oo ku adag khalqan xagga abuurka amisamaa mase samadii banaaha aanu dhisnay wa qaala wuxuu kaloo ilaahay yidhi awalam yarow miyaysan arkaynin anna allaaha ilaahay alladii allihii inuu yahay khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray ama alladii allihii khalaqa abuuray alsamaawaati waalarda walam yacya aanana ka noogin oon ka daalin bikhalqihinna abuurkooda saw ma oga inuu yahay biqaadirinkii kari karaa calaa an yuxyiya almowta waxaa dhintay inuu nooleeyo balaa nacam innahu ilaahay calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii qadiirun alla kara waaye wa qaala wuxuu kaloo ilaah yidhi walaqad calimtum waad ogaateen dadow annash'ata aluulaa abuurkii hore falowlaa tadakkaruuna maad caqli qaadataan maad xusuusataan oo abuurka dambataa u deliilsataan wa qaala wuxuu kaloo ilaah yidhi kamaa bada'naa saan u bilownay awala khalqin abuurkii horeeyey ayaa nuciiduhu idinku soo celinaynaa wacdan waa yaboh iyo ballanqaad wacdan wacdi waayo iyo yabooh calaynaa korkeenna ahaaday innaa kunna annaguna waxaan nahay faaciliina kubii falaaya wadakarahum wuxuu xusuusiyey uu u sheegay ilaahi maa wax huwa asaguba muctaadun caado ladayhim agtooda ka ah shay ayaga agtooda caada ka ah oo dhici kartay og yihiin ayuu ilaahay xusuusiyey wahuwa wuxuu yahay kaa ana alicaadata soo celitaanku ahwanu calayhi inuu ilaahay u fududiya korkiis subxaana wa tacaala shayga bilowga ah iyo shayga markuu la bilaabay haddana mar labaad in la sameeyo ay tahay yaa culus bilowgaa culus saa darteed ayadoo ilaahay waxba la cuslayn haddana agtooda waxaa caada ka ah wixii mar intaad samaysay haddana baaba'ay inaad dib u samayn karto shaygan ilaahay wuu xusuusiyey wa qaala wuxuu yidhi afacayinaa bilkhalqi alawali ma ka daalnay oo ma ka nognay abuurkii hore bal may hum ayagu fii labsin bal iska daa inaan ka noognaye hum ayagu fii labsin dheehday ku jiraan iyo qas waxay ka qasan yihiin min khalqin jadiidin abuurkii markaa cusbaa wa ama risaalatu alnebiy nebiga risaaladiisa sala allahu calayhi wasalam fakaanad lahum fakaanad waxaa uga sugnaatay lahum ayaga xowlaha gaararteeda shubahaatun shubahooyin risaalada nebiga in asagoo bani aadam ah uu yidhaahda ilaahay baa isoo diroo nebi baan ahay risaalaa la ii soo dhiibay shubahaad bay kaga sugnaayeen maca macrifatihim ayagoo weliba aad u yaqaanii garashadooda micigeeda iyo waictiraafihim ictiraafkooda bisidqi اlnebiyi nebiga runtiisay ictiraafsan yihiin ayna garanayaan iyo wa amaanatihi amaanadiisa wa ghaayati salaaxihi wanaaggiisa xeeldheeranaanteeda macnaha haayada wanaagga meesha uu ka gaaray fogaanteeda iyo wa ghaayati salaaxihi iyo wa cabsidiisii wadaalika arrintaana waxay tahay ay ku sugnaatay annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yactaqiduuna kuwa aaminsan anna mansibi mansabkeeda iyo waalrisaalati risaalada darajadeeda acdamu inay ka weyn tahay wa ajallu ay ka culus tahay min an yucطaa in la siiyo libasharin qof bani aadam ah weliba ayagoo nebiga aad u yaqaana amaanadiisa runtiisa xilkasnimadiisa haayada meeshuu ka gaaray akhlaaqdiisa haddana waxay ictiqaadsanaayeen inuusan qof bashar ah nebi noqon karin falbasharu basharku laa yakuun ma ahaan karay dhaheen rasuula waalrasuulu rasuulkuna laa yakuunu basharan bashar ma noqon karo xasaba caqiibatihim waa siday aaminsanaayeen falamaa aclam markuu iclaamiyey rasuulu ullaahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam can nubuwatihi nebinimadiisa wa risaalatihi risaaladiisa wadaca uu ugu yeeray dadka ila aliimaani rumayn bihi asaga ay rumeeyaan taxayara almushrikuuna mushrikiintii way weereereen wa tacajabuu way la yaabeen wa qaaluu waxay dhaheen maa lihaada rasuuli rasuulkan maxaa waaye ya'kulu acaama raashinka cunaya wayamshii fi alaswaaqi suuqana socsoconaya nebi dhan muxuu yahay oo cunto cunaaya suuqana markaa soconaya wa qaala tacaala ilaah wuxuu kaloo yidhi bal cajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid ama uu u yimaado mundirun mid digaaya oo minu ayay ka mid ah faqaala alkaafiruuna kaafiriintii waxay dhaheen haadaa kan shay-un shay waaye cajiibun oo la yaab leh shay cajiib leh waaye waqaaluu waqaaluu waxay dhaheen maa anzala allaahu ilaahay kuma soo dejinin calaa basharin bani aadam korkii min shayin shay uu ku soo dejiyey ma jirto qof bani aadam ah oo nebi noqon kara ma laha waqad abtala allaahu ilaahayna wuu buriyey caqiidatahum caqiidadoodii iyo wixii ay rumaysnaayeen haadihi oo taa ah wa qaala wuxuu yidhi alleh raddan calayhim asagoo korkooda ku ridinaya qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabkaasoo jaa'a bihi uu la yimid muusaa muuse nuuran xaal uu yahay iyo wahudan hanun linnaasi dadka u ah wa qasa calayhim wuxuu uga qisooday ilaahay korkooda qisasa alambiyaa'i waalrusuli nebiyaashii iyo rusushii ambiyaalka ahaa qisooyinkoodii iyo wamaa jaraa wixii dhex maray baynahum ayaga waa qoom iyo nebiyadii iyo wa bayna qowmihim qoomkooda baynkiisa oo min alxiwaari doob ah wa anna qowmahum qoomkoodii qaaluu inay yidhaahdeen inkaaran diidna darteed lirisaalatihim risaaladeedu ay diidan yihiin in risaalo qof bani aadama loo soo dhiibo ayagoo diidan yaa nebiyaashii qoomkooda waxay ku dhaheen in antum adinku ma tihiin ilaa basharun bani aadan maahan oo milunaa anagoo kale ah wa qaalat lahum rusuluhum rusushoodiina waxay u dhaheen in naxnu anagu ma nihiin ilaa basharun bashar maahane milukum idinkoo kale ah walaakina allaha laakiinse ilaahay baa yamunu galladaysta calaa man yashaa'u qofkii uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah faalambiyaa'u nebiyada iyo warasul rusushuba kulluhum dhammaantood kaanuu basharan waa bani aadam kaanuu waxay ahaayeen basharan bay ahaayeen bani aadam iyo bashar wa amaa an yakuuna arasuul amaa inuu rasuul noqdo malakan fa inna daalika arrintaa laa yafii lama helin laa yafi lama helin bigaradi alrisaalati danta risaalada laga leeyahay iyo wa maslaxatihaa maslaxadeeda haddii bani aadam laga dhaafo oo rasuul malag laga dhigo faa'iidadii iyo dantii risaalada laga lahaa iyo maslaxadeeda lama gaarin id ilbasharu waayo qofka bani aadamkaa laa yastatiicu ma awoodi karo an yataasa inuu ku daydo bilmalaa'ikati malaa'igta malag haddii nebina loogaga dhigo maba la hadli kartidba agtiisa ma iimaan kartidba hasuu u tukaday ma u tukan kartid saa darteed waxaa meesha ka baxaysa qaradkii iyo dantii risaalada laga lahaa id wakhti albasharu basharka iyo bani aadamka laa yastatiicu uusan awoodi karin an yataasa inuu ku daydo bilmalaa'ikati malaa'igta uma ka bacdina tabqaa waxaa sii jiraysa oo baaqi noqonaysaa ashubhatu shubhadii kamaa hiya say ahayd oo muxuu la jeedaa macnaha haddii xataa inta malag la soo diro asagoo malag ah ma awoodi karo inuu dadku dhex yimaaday weheshtaan bani aadam baa laga dhigi lahaa haddii asagoo malag ahoo bani aadam suuradiisii la soo siiye uu yimaado xataa shubhada way jiri lahayd qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi walow jacalnaahu haddaan rasuulka ka dhigna malakan malag la jacalnaahu rajulan nin baan ka yeeli lahayn oo macnaha malag sidiisa ah mabuu imaan karaba hal malag caab hadduu meesha soo istaago dadkoo dhan way suuxayaan waa la kala ordayaa qof wax weyddiin kara iyo qof ku dayan kara ma laha idan haddii malag ah walow jacalnaahu haddaan malakan ka dhigi lahayn rasuulka la jacalnaahu rajulan nin baanu ka yeeli lahayn buu dhahay ilaahay walalabasnaa waan dheehi gelin lahayn marka calayhim korkooda maa yalbisuuna waxa ay dheehayaan waxay dhihi lahaayeen maxaa waaye basharkan maa malag la soo diro waana malag macnaha shubhadii way jiri lahayd mar walba saasuu markaa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala intaasoo dhan marka waxay sheegaysaa wixii ay ugu talagaleen inay diinka uga hortagaan iyo sida ilaahay u difaacaya subxaana wa tacaala meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam